alxamdu لله رب اlcaalamiin صلى allah wslama wbaaraka calaa nabiyihi الكريم muxamadi وآله وصحبه أجمعين ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii afraad oo ka mid ah kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa sheekh moxamed saalim ibnu xuseyn albayxaani raximah llahu tacaala waxaa xalay inoo soo dembeeyey xadiidkii abu hurayra waan soo qaadanay nebigeennu inuu sheegay sala allahu calayhi wasalama toddoba ruux ama toddoba sifo dad laga helay oo ilaahay carshigiisa carshigaa hooskiisa qiyaamada harsan doona toddobadaa ruux saad meesha uga jeedaan maadaama xalay tahayna waan sharaxa dhammayn wakhtigu inaga dhammaaday rag baa lagu sheega meesha waxaa ka muuqda toddobadoo waa rag waa imaam caadila kow qof dhallinyaro ah allahu lmustacaan qof qalbiga masaajidku waxa weeyaan qalbigiisu masaajidka ku xihan yahay laba ninoo ilaahay dartii jeclaatay nin qof dumarihi ay ah faaxishaya wax ugu yeertay nin ilaahay xusuustay oo ilmeeyey wax haweenoo meesha lagu sheegay waxaa jirta midda ninka u yeeratay xadiiska xal aan soo qaadanay dumarku majaalkan maxaa kaga bannaan culimmadu waxay leeyihiin wax allaala waxa meeshaa ragga loo sugay dumarku way soo gelayaan marka laga reebo laba qodob labadaa qodobna waxa weeye imaamka caadil caadilka ah oo xilka sare ah raggaa khaasu leh marka dumarku ma soo gelayaan hal jaanib bay ka soo geli kartaa imaamka caadilka ah gurigeeda iyo ilmaheeda tarbiye wanaagsan oo cadaalad ku salaysan oo alla ku dhowaansho ku salaysan hadday ku maamusho meeshadaasay waxay ku tahay imaam caadila laakiin fii beyti wey imaamo caama ah ma ahan oo madaxtinimo caama ah qeybta labaadoo la yidhaahdo ma soo gelaysa waxa weeye wa rajulun qalbuhu mucallaqun filmasaajid oo culimmadu waxay leeyihiin qofta dumarka masaajidka inay soo aado oo ay ku cibaadaysato iyo gurigeeda waxaa u khayr badan gurigeedaa u khayr badan inay gurigeeda ku tukato bal guriga bannaankiisa daaradda bannaanka ah ayadoo fadhiga iyo meelaha ku tukatay iyo guriga gudihiisa inay ku tukato gudaha hoosaa usii fadli iyo ajar badan inta kale laakiin dumarku way soo gelayaan oo maalan gabadha dhallinyarada ah oo cibaadada ilaahay ku soo barbaartay iyo cifada iyo dhowrsoonnida carshiga ilaah bay qiyaamada harsanaysaa tusaale ahaan labada gabdhood oo ilaahay dartii isu jeclaaday ayaguna waa sidaasoo kaleo carshiga ilaahay bay harsanayaan qoftii dumar ahayd oo nin dhaqaala leh oo quruxu leh oo qoys iyo waxa weeyaan dad xoogaa wax isbidayna ka soo jeeda intuu faaxisho ugu yeeray ay ku tiri innii akhaafullaaha ayaduna way soo gelaysaa oo carshiga ilaahay bay harsanaysaa gabadhii ilaahay xasuusatay cadamadiisa iyo weynankiisa qalbigeeduna uu sidaa ku dabcay kabacdina illinu ay ka timid ayaduna way soo gelaysaa kulli toddobada ruuxoo meesha lagu sheegay waxaa ka wada dhexeeya toddobadoodaba oo ay ajarkaa ku heleen waa muraaqabatullaahi ilaahay xuduuddiisa inay ilaaliyaan wax kale oo ay maqaamka noocaana ku mutaysteen meesha kama muuqato ayib ninka dikriga ilaahay la yimaada waa soo sheegnoo wuxuu mutaysanayaa inuu carshiga ilaahay harsado inta ilaahay xasuusta ama ilaahay buu xusuustay ama ilaahay buu xusa labaduba way soo gelayaan warajulun dakara allaaha inay min adikri ka timid asagoo ilaahay xusayo qur-aanka akhrinaya ayuu ku ooye ama adkaartii akhrinaya ama dakara allaaha ilaahay buu xusuustayoo waa tadakur oo waa xusuus qalbigiisa kusoo dhacday oo ilaahay cadamadiisiiyo uu tasawurtay haybaysiga ilahay uu ka haybaysanayo ayib ibnuqayim baa wuxuu yidhahdaa raxmatullaahi calayh ashaddu cuquubatin fi ddunya cuquubo qofka adduunkan la mariya midda ugu daran oo aan mid la midihi jirin waxaa weeye an yumsika allaahu lisaanahu ilaahay qofkaa carabkiisa lisaanaka ilaahay carabkaaga inuu ka qabto dikrigiisa iyo xuskiisa carabkan ilaahay uu ku siiyey xuskii ilaahay aada xusi lahayd ilaahay inuu ka qabto adan ilaahay ku xusin cuqubo ka daranoo adduunkan ku soo mari lahayd ma jirtabi markaasuu wuxuu u keena istaxwada calayhim ashaydaanu fa ansaahum dikrallaahi shaydaan baa ka qaalib noqday ka adkaada ka sayid caleeyo ka caal sarreeyey markaasuu wuxuu halmaansiiyey ilaahay xuskiisii iyo dikrigiisii cuqubo marka ku soo marta xuska ilaahay ood ka tagtid baa kugu daran adduunka waxaad carshiga ilaahay ku mutaysanaysidna waa ilaahay xuskiisaa siiyo isagood la jaanqaadid qaadid ayib alxadiidu raabic cashar xadiidka afar iyo tobnaad can cimraan ibni xuseyn waxa xuseyn waxaa laga wariyey cimraan ibni xuseyn radia allaahu canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala cimraan wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi khayrukum kan idinkuwa idinku khayr badani qarni zamankaygan iyo wakhtigaygan weeyaan uma aladiina kuwii ayaa ku xiga yaluunahum zamanka iyo qarnigaa ku xiga uma aladiina kuwii ayaa ku xiga yaluunahum ku xigay kuwaas uma yakuunu waxaa ahaan doona bacdahum saddexdaa qarni gadaashood qowmun qolo yashhaduuna markhaati kici doona oo walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashan wayakhuunuuna dadkay khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna la aamini maayo wayandiruuna nadar bay gelayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan aa walaa yufuuna ma oofinayaan wayadharu waxaa ka muuqanaya fiihim dhexdooda asimanu cayil iyo hilib iyo baruur baa ka muuqanaysa rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey saxaabigaa xadiidkan wariyo cimraan ibnu xuseyn waa saxaabi jaliil ah wuxuu ahaa nin la imtixaamay oo baabasiir ku dhacay baabasiir xun baa weliba ku dhaco aad u dhib badan calooshaa barari jirtay wuxuu ahaa saabir iska sabra malaa'igta ilaahay baa u imaan jirta oo soo booqan jirtay waagii dambuu isgubay oo dab isku dhadhajiyo malaa'igta baa waxay ka goosatay soo siyaaradtii oo soo siyaarin jirtay dabku isku dhadhajinayaana caafimaad iyo waxbuu ka raadinayaye ma ahayn qada iyo qadar ilaahay uu ku sabri waayey ayib in aada u qaymo badan buu ahaa saxaabiga cimraan ah wuxuu nebigeenna ka warinayaa nebigu inuu yidhi qarniga anugu aan joogo ayaa quruunta ugu fadli badnaa haddana waxaa ku xiga qarniga kaa ku sii xiga haddana waxaa ku xiga kan ka dambeeya qarni waa maxay ma boqolkii sanaa ma waxa weeyaan wax ku dhowba ma wax ka badanbaa waa la isku khilaafsan yahay maxaase loola jeedaa wakhtigii nebi moxamed iyo saxaabadiisa waa qarni taabiciintiina waa qarni taabicutaabiciintiina waa qarni marka saddexdaa boqoloo sanoo alquruunu lmufadala loo yaqaano baa culummada qayb badan oo ka mid ihi ku fasireen halkaasaa waxaad dareemaysaa xawaariyiintii nebi ciise la joogtay saxaabadii nebi moxamed la joogtaa ka fadli badnayd maadaamuu qarniga ay joogeen uu ka fadli badnaa qarnigaas nebigooduna nebi maxamed aha ee rumeeye nuqabadii iyo odayaal dhaqameedkii qiimaha badnaayoo suuratulmaa-ida ilaahay ku sheegay oo wakhtigii nebi muuse joogay saxaabadii nebi maxamed baa ka fadli badnaa sala allahu caleyhi wasalam marka saxaabada nebi moxamed haddii xagga cilmiga noqoto waraca aqoonta xalaal miiradka ilaahay u dhowaanshaha alla ka cabsiga ku dhaqanka diinta faafinta iyo fidinta lambar lambarwan ayaga ah waxaa ku soo xigi kara xagga fadliga oo ardada ayaga wax ka qaato taabiciinta ah waxaa saddexayn karaay waa atbaacu taabiciin iyo wixii la halmaalo weeye ayib saddexdaa qarni markay dhammaadaan qolyo ka dambayn doona ayaa nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam tilmaamay leeyihiin tilmaamaha waxaa ka mida kow waa dad markhaatiga aada ugu degdega way markhaati kacahayaan ayagoon lai markhaati kacba cidu odhan koow way khayaanayaan dadka mana la aaminayo labo nadar iyo ballan iyo shardi bay xiranayaan ma fulinayaan oo ma oofinayaan saddex waa dad buurbuuran oo cayiloon oo weliba cayilku daahirka yaho aada uga muuqdo xadiidkan waxaa qaybta dambe marka saddexdii qarnihii hore ay dhammaatay qaybta ah yashhaduuna walaa yustashhaduun way markhaati kacayaan ayagoon la markhaati gashan waxaa jira daahirkiisa xadiid aad mooddo inuu ka soo horjeedo oo sheegaya min xadiidi zayd ibni khaalid oo sheegaya inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama khayru shuhadaa markhaatiyaalka kuwa ugu khayrka badan waxaa weeyaan alladii ya'tii bishahaadatihi qabla an yus'alaha waa qofka markhaatiga furaya asagoon iyo markhaati fur la odhan dadka markhaatigaa dadkaasaa ugu fiican bu nebigu leh sal ly slam markhaatigii buu furayaa isagoon cid u dirsata jirin inuu dadka markhaati furaya dadka ugu fiican yahay buu nebigu sheegay halkaana maxaa qoran dad la ceebaynayo o laleeyahay markhaatigay furayaan ayagoon cidi u dirsan kaa kalena wuxuuba ku ammaanayaaba inay yihiin dadka dadka ugu khayrka badanba sidee la isku waafajinayaa culummadu waxay isku waafajiyaan xadiidkaas iyo kan hadda aynu hayno dhowr qodob bay isku waafajiyaan qodobadaa waxaa ka mid ah xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waxa uu ka markhaati farayo qof aan horta hubsan kow asaguna aan markhaatiba ehel u ahayn labo cid ii markhaati furtirina aysan jirin intaa kii isku darsaday kan xadiidkan uu ka hadlayo lahasti weeyaanoo markhaatiga uu furayo noocaasa wax qaymaa ma leh sababtoo ama ah hubo asagaan ehel u ahayn ciddaan uu markhaati furayana umaba dirsanba waa ceebaysan yaha marka kaas kan xadiidkan zayd ibnu khaalid uu ammaanayo laleeyahay waa khayru shuhadaana intaa cagsigeed buu sameeyeyoo marka koobaad waa ruux shaygan uu ka markhaati kacayo huba marka labaadna waa ruux ehel u ah inuu markhaati furo oo salaaxiyaadkiila runtii iyo cadaaladii iyo waxa weeyaan xifdigii iyo wixii o dhan leh marka saddexaadna wuxuu dareemay walaalkiisaan shayga uu markhaatiga uga yahay hadduusan asagu uga markhaati kicin qofkan xaqiisu inuu dayacmayo kan wax loo markhaati furayana maba ogaba ninkan inuu hawsha og yahay inaad markaa inta u timaadi tiraada waxaa noocaasoo kaa maqan anaa markhaati kaaga ah ujeeddaduna ay tahay walaalkaa xaqiisu inuusan dayacmin khayru shuhadaa'i sidaasaad ku noqonaysa ma la fahmo qodobka taasi waa midda midda labaad aakhiru zamaanka waxaa badanaya nebiguna waa sheegay sala allah caleyh wasalam dad khawana ah oo haddana dadku ay rumaynayaan oo aaminayaan waa khaa'iniin xuquuqda dadkay dhacayaan xoolahooday dhacayaan way ku xadgudbahayaan ammaano ma leh maca daalika waa loo sacbinaya waxaa leh waa karmeed waxaa imaan doona dan dadar gelaya marka horeba nadar kuma fiicna inaad marka hore adigu raasatid ma habboona haddaad laakiin geshid dee waxaa kugu laasima nadar sharciga hadduu yahay inaad ka soo baxdid dadka noocaasoo nadarka inta gala faraha ka qaada ayaguna way imaan doonaan qolyo saddexaad oo waxaa imaan doona nebigu sheegay buurbuuran oo waxaa isweydiin mudan waxyaale waxaa jira qofku uusan kuna ammaanayn kuna ceebaysnayn waa maxay waxa adiga awooddaada ka baxsan ajarna ku heli maysid cadaabna ku geli maysid sida mitir ahaan intaad dheer la eg tahay xagga dheerarka ama gaabnida midabka aada xambaarsan tahay madow iyo caddaan iyo guduud iyo maariin kuu yahay ajarna ku heli maysi hebel waa madow yahay iyo wacad yaho ahlunaarha lagu odhan maayo haddaad caatay naxiifoo dhuuban tahay kan asagaa awalba caatay buu ahaaya ha loo naxariisto asaga jannada ha la geeyo kanna waa buuran yahay ha la cadaaba la odhan maayo sababtu waxaa weeye qofku wuxuu qaymo ku leeyahoo ama ajar ku helaa ama uu ku qayma seegayo cadaab ku galaa waa wax isaga awooddiisa uu samayn karo maalan waad tukan kartaa waad soomi kartaa qur-aan baad akhrin kartaa awood waxaad u leedahay intaba inaad iska daysi awood ahaan waad u leedahay sharcan ma kuu waa masalo kalo taasaad ama ammaan ku mutaysan kartaa haddaad waajibaadka la timaadid ama aad ku mutaysan kartaa ciqaab iyo cambaarayn cayilkan marka maxaa lagu maaga maxaa laga rabaa waxay culimmadu leeyihiin xadiidkana wuxuu ka hadlayaa waa qofku laba shay buu ka kooban yahay ruuxda iyo jasadka jasadka ruuxda dee qofku naftan iyo qalbigan iyo macnawiyaadkiisa waxa nooleeya waa qur-aanka iyo dikriga iyo waxyiga ilaahay baa kobciya jasadkana waxa uu dheefsado ayuu ku kobcaa xadiidku marka wuxuu ka hadlaya waqti waxaa la gaari doonaa ay dadku aada ugu maman yihiin oo ugu dadaalayaan inay jirkooda un ka taxadaraan maalin walba miisaanku fuulahaya subxi buu ka lahaya waa ordahayaa jiin buu maanto dhan ka daba wareegayaa joogsan mahayo ruuxan gormaa la yaqaana miisaankaygu intaasu ahaabu kuleeya maantao dhan into dhan kuwa waxay ku odhanhayaan waa iscatayna ayaan kabacdi wuxuu kuleeya waa iscayilinah wakhtigiisiiba wuxuu ku dhammaysta waa iscataynaya waa iscayilinahaya kuwa hadda waxay la soo baxeen waxa layahay sigisbaag ma calooshu wuxuu u samaynahaya inta kala xirxirto kuwa murqahay kuuskuusanahayaan waxay ku imtixaaman yihiin marka inay jirkooda un daneeyaan ma ahane maqsuudkii dhammaayo ilaahay u abuurtay oo cibaadada iyo daacada iyo raaligelinta ilaahay iyo khayrka in loo baratamo ah waa lagu gaboodfalay waa laga gaasiray waa laga gaabiyey waxaa laga yaabaa dadka qaarkood intay ilaahay xusaan oo masaajidda ku jiraan oo qur-aanka akhristaan iyo inta ay banooni dheelaan ama ay jiim ciyaarahayaan ama waxa weyn jirdhis ay ku jiraani inaysan aada u kala fog yihiin dadka noocaasoo ku mashquula jirkooda daryeelidiisa keli ah xadiidku wuxuu ka hadlaya waa kuwaas ama ha cayileen ama ha iscaatayee laguma diidana inaad jirkaaga kontarooshi laguma diidana laakiin intuu xadka kula dhaafo kula taraaraxo maqsuudkii asalka ahaa inaad waxa weeyaan meesha ka saartid ama aad dacfi ku keentid asagana aad maanto dhan ka walwashiid baad la diidan yihi taasaa la diidan yihi inta badanna waxaa keenuu leeyahay ibnuqayim arrimaha xanuunka ahoo maadiga ahoo maantayta loo maara la'yahay inuu qofku jirkiisa cuntadiisa kontarooli waayo ka tale badiyo dhibaatooyinka kuwaasaa ku keenu leeyihi waa dhakhtar buu ahaa ibnuqayim raxmatullaahi calayh sidaa awgeed haddaad sidaada u cayiloon tahay amaad caato u tahay ama haddaad doontid jim iyo waxdhe laguma diidana inaad orodid laguma diidana laakiin asalka maqsuudka ah oo ilaahay kuu abuurtay oo cibaadada ah oo ilaahay raalligelintiisa ah oo salaadaha ilaalintooda ah ayagaasu lambarwan ha kuu noqdeen wixii waqhtiga kuu soo hara ama jim dheel ama waxun jimicso can cimraan ibni xuseyn waxaa laga wariyey radia allaahu canhu hawshaani waxay aad waxa weeyaan u taabanaysaa dadka looyarada ah haddaysan ilaahay ka baqin oo xuduudda ilaahay ilaalin marar badan waxaa imaanaysaa yashhaduuna walaa yustashhaduun ayagoon cidi waxba u dirsan inay inta markhaati kacaan inay inta hadlaan inay doodaan masaakiin badan xuquuqdood ay ku dudsiyaan oo meel kaga dhacaan ayaa imaanaysa can cimraan ibni xuseyn waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama wuxuu nebiga ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi khayrukum midka idinkugu khayr badani qarnii aniga waa wakhtigaygaan aan joogo qarnigu waa zaman uma aladiina kuwii ayaa idinkugu khayr badan yaluunahum zamanka anigu aan joogo kusii xiga uma aladiina kuwii ayaa ku xiga yaluunahum kusii xiga uma yakuunu waxaa ahaan doona bacdahum quruuntaa gadaashooda qowmun qolo yashhaduuna markhaati kacaya walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashanaynin wayakhuunuuna way khayaanayaan naftooday khayaanayaan ehelkooday khayaanayaan ilaahay bay khayaanayaan ummadday khayaanayaan wixii lagu ammaansaday khayaanayaan walaa yu'tamanuuna oo aan la aaminaynin wayandiruuna way nadrayaan walaa yufuuna muna oofinayaan nadarkaas isaga ah ma oofinayaanoo ma fulinayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan wayadharu waxaa ka muuqanaya fiihim dhexdooda asimanu cayilkaa aada uga muuqanahaya waxaa la midoo soo gelaya cayilkaa aynu sheegnay oo ceebaysan hadduu qofku cayilo laakiin wuxuu ku cayilay ay tahay xaaraan xaaraan kunax kay soomaalidu odhan jireen xaaraan buu ku nax ku cayilay ku ballaartay isaguna hawshiisu halistaasay leedahay alxadiidu alkhaamis cashar xadiidka shan iyo tobnaad can cabdilaahi bni camr bni caasim waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma cabdilaahi waa saxaabi aabbihiisoo camar ibna caasana waa saxaabi awowgiisaas caas ibnu waa'ilana gaal malcuunahoo dhib badan oo nebiga iyo saxaabada aad u dhibay buu ahaa waa midkay ka soo degtay afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala la uutayanna maalan wa waladaa ninkay ku soo degtay caas ibnu waa'il wiih nin saxaabiya alaab u hagaajiyey markaasuu wuxuu ku yidhi isii lacagtii alaabtii waa ku hagaajiye wuxuu ku yidhi waxaan kusiin ku siin mahayo ilaa aad maxamed ku gaalowdid war maxamed ku gaalowga maaqaaniya shaqaa inaga dhexayso alaabta ii samay baa tiri waa kuu hagaajiye lacagtayda isii maya ma rabtaa inaan lacagtaada ku siiyo maxamed ku gaalow saxaabigii marka wuxuu ku yidhi maxamed ku gaaloobi maayo xataa tamuuta uma tubcad ilaa aad dhimatidoo lagu soo saaro gaal buun ahaa caas ibnu waa'ilo xataa in la isa soo saari doono qiyaamo wuu inkirsanaa markaasuu yidhi ma anaa qiyaamo laysoo saaraya suya haa ah ma lagu soo saara bas xagga igu imoobiya qiyaamada xoolaha kuu siinayaa waxay la tahay marka la utayana maalan walada haddeerba waa kaa fiican oo xoolo iyo wiilal baan leeyahay xagga markaan tagana dee nin waxa weya laandheerihii soomaalida ay sheegi jirtaan oo hawshayda isku kay addantaan ku imaanayaa xagga igu imowbi markaasaa ilahay leeyahy bal ka warran ninka saa samaynaya ma cilmu qeybku wax ka daalacday mise ilaahay agtiisaa ballan u yaalla maya xoolo la siin maayo wiilala la siin maayo anna nabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi arbacun afar waxyaalood man ruuxii kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa kaana wuxuu ahaanayaa munaafiqan uurkagaal khaalisan ee weliba baaraxla baraxla waa munaafiq nifaaqiisu uu bannaanka yaallo wa man ruuxa kaanat ay ahaatay fiihi dhexdiisa khaslatun hal qayb oo minhunna afartaa ka mid ah kaanad fiihi dhexdiisa waxaa ahaanaya khaslatun hal qayb oo min annifaaqi munaafaqnimada ka mid ah ilaa goormuu nifaaqaasu la socon xataa yadaca ilaa uu isaga tago haa khasladaas iyo gabalkaas talow afartaasi maxay yihiin idaa goortii uu tumina la aamino khaana wuu khayaanayaa qofkii aaminay wa idaa goorta xaddatha uu sheekaynayana kadaba been ayuu sheegayaa wa idaa goorta caahadda uu ballamana qadara ballankii wuu ka baxayaa wa idaa goorta khaasama uu doodayo murmayana fajara uu xad gudbayaayo fujuur ayuu samaynayaa rawaahu lbukhaariyu wa wamuslim bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu sheegay afar sifo ama afar tilmaamood oo qofka ay ku kulmaan uu noqonayo munaafiq nifaaqiisu uu bannaanka yaallo nafaqa waxaa loo yaqaanaa godka labada afle bahalle higlada iyo godadka ay qotaano halkaanuu godka ka qodaya wuu dheeraynayaa xaggana af buu ka samayn haddii afkan laga soo weeraro uu halis ka dareemo baabahalku wuxuu rabaa afka kale inuu ka boodo qofka munaafiqana sidaasaa waxaa loogu bixiyay munaafiqo waa laba afle muslimiintana tuubbaa ugu xiran wuxuu rabaa inuu dhaxlo gabdhaha ka guursado janaasada lagu tukado qhanimooyinka wax ka qaato inuusan muslimiinta ka ag fogaan buu rabaa gaalada markuu u tagana wuxuu leeyahay qolyahan waa lu goynayaye waad i ogtihoonoo idinla toobaan oo idinkaan idinla jira labadaa tuubbuu marka isticmaalayaa munaafiqu waa laba afle afartaa sifo qofkii ay ku kulmaan oo isugu yimaadaan wuxuu nebigu sheegay waa munaafiq nifaaqiisu uu barax la'yahay hal xaba haddii lagaa helana dee khaslad nifaaqa ah kugu jirta iyo hal oo ka mid a ah munaafiqnimada ayib nifaaqa sida culummada qayb badanoo ka mid a ah ay sheegeen labuu u qaybsamaa nifaaq camali ah qofku camal buu samaynayaa camalkii buu marka cid isku tusinahayaado daahirkiisa sida ka muuqata iyo baadinka xoogaa kala duwan iyo camal nifaaqi ah oo ictiqaadiyahoo ah inuu islaamnimana qofku muujisto wax islaamnimada ka soo horjeedana uu qarsado oo gaalnimo ilaahay iyo rasuulkii iyo kutubta iyo waxyiga iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo yowmul aakhira kulli waa waa beeniyey laakiin dadku wuxuu kula dhaqmayaa weji islaam buu tusinaya nifaaqa noocaasoo ictiqaadiga ah qofka sameeyaa waa gaal diintana kuma jiro nifaaqa laakiin camaliga ah oo qofku isagoo muslim oo islaamnimo haysta camalkiisi xoogaa istusus iyo riyaaya ay ka galeen qofka lama odhanayo diintiibuu kaga baxay laakiin camalkiisu halis buu ka jiraayo inuu buro ayuu qarka u saaran yahay ayib afartan khasladood oo meesha ka muuqata haddaad daahirka u fiirsatid qaybo badan oo ka mid ah waa macaamalka dadka dhex mara oo hadda waxaa la yidhi haddii la aamino wuu khiyaanaya yaa aaminay ilaahay rasuulkiisa ummadda waxa weeye naf kulli naftiisa kulli waa khayaanaya qodobka labaad hadduu sheekeynayana been buu sheegaya waa qof ay dhaqan iyo caado u tahay inuu been sheego qodobka saddexaad hadduu ballamo ballankii wuu ka baxaya qodobka afraadna hadduu doodayo faajirnimuu la imaanaya waxaa jira markii laga hadlahaya xagga salaada sifood iyo sifaad iyo tilmaamo kaleu munaafaqu leeyihi mucaamalaadkii dadka dhex marayeyna sifaadkan afartaha lagu sheega markii salaada laga hadlayana lix tilmaamood baa qur-aanka iyo sunnadu qaybo ka mida ku tilmaameen qur-aanku wuxuu sheegay wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu ku saalaa munaafiqa waxaa lagu yaqaanaa markuu salaadda u istaagayo culays baa ka saaran salaadda isagoo hamhaamsanaya culays ay ku tahay hadda hadduu hurdo ka soo toosay salaadda markuu yimaaday qabanaysa maanto dhan fadhi kudirar hadduu ku jiray markuu salaada soo gala caji isugu imaanahay fadhi kudirarkana waxaa laga yaabaa nashaadka iyo suu u shaahaya iyo suu u dagaalamahaya iyo siyaasaadka uu kala gorfaynahaya kaala iska arag mar allaala markuu salaada yimaado baa meelii hurda jirtay bay isugu imaanaysa qaamu kusaala waa qodobka koobaad qodobka labaad camalkaa salaadaaho ay samaynayaanoo ficilka ah yuraa una naasa dadka isku tusaan qofka cibaadadiisa iyo salaadiisa iyo qur-aan akhriskiisa iyo calaaqada ilaahay uu la leeyahay dadka isaga iibiyaa sifaadka dadka fiicfiican maahane munaafiq baa lagu yaqaanaa tilmaanta saddexaad oo qur-aanku uu ku sheegay walaa yadkuruuna allaaha ilaa qaliilaa ilaahay dikrigiisu waa ku yarih xusuusta alloo qalbigiisa ha ku yar xuska carabka ilaahay carabka inuu kala yimaado ilaahay ka xusaa ku yar walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waxaad dareemaysaa munaafiqiintu way tukadaan waxaad dareemaysaa munaafiqiintu ilaahay bay xusaan way cibaadaystaan laakiin salaaddiina waxaa la yidhi kusaalaa bay ku tukanayaan dikrigiina waxaa la yidhi waa qaliil waxay samaynayeenna ilaahay darti kama ah wuxuu nebigeennu ku sheegeoo kaleeto ku tilmaamay salaada salaada jamaacada inay ku liitaan oo aysan iman oo ta'ahur ku sameeyaan salaadda jamaacadu ay kadib dhacaan dhaqan iyo caadan ay u tahay aqalu salawaati cala almunaafiqiin ay tahay salaada subax iyo salaada ceshaha soo maahayn ku culus tahay inay yimaadaan sababtu waa maxay awalba macnahoodu wuxuu ahaa istusus salaada ceshana indhuhu ma badno aad loo arki mahayo salaadaha si fiican loogu arko duhurka iyo casarka laga waayeen marka safka horuu soo gelaya hadduu doono ama safka labaad laakiin salaadda subax wuxuu isleeyahay qabowna waa jiraa cid badanna ku arki maysee waxa weye gurigaaga isaga tuko khalaas ma imaanayo waxaa dhacday oo muslim uu wariyey alcalaa ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu leeyahay anas ibnu maalig oo basre jooga masaajid ku dhow baan inta ku soo tukanay duhurkii baan u nimid biyo anas anas gurigiisuna masaajidku ku dhowaa dhowaabuy markaan usoo gallaybu su-aalna weydiiyey annagu haddaan duhurkii ka soo baxnay baxnaybu markaasuu wuxuuna yidhi buu yidhi asallaytum alcasra salaadda casar ma tukateen annaguna haddaan duhurkii ka soo baxnay buu markaasaan waxaan ku niri buu yidhi haddaan salaaddii duhur ka nimid anasow ma haddaa salaaddii duhur ka timaadeen haa markaasuu wuxuu ku yidhi casarkiina tukada hadda soo duhurka midaan soo bixin haa haddana casarkii tukaday buu casarkii baan tukannay buu casarkii markaan ka baxnay buu nala hadlay wuxuu nagu yidhi buy samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulkii alloo leh tilka salaatulmunaafiq salaada noocaasa ah oo salaadaha wakhtigooda ruuxa iyo nafta laga qaado la ag dhigo waa salaada munaafiqa salaaddii munaafiquu nebigu sii tafsiiliyo wuxuu yidhi markuu ka hadlahayey salaaddii munaafiqu seeyoo kale noqonaysaa yajlisu yarqubu shamsa wuu iska fadhiisanaya qoraxdu waardiyeysanaya daaqadda gurigu habda ka fiirin qaadkiisa laga yaabaa inuu u baraxan yahay sheekadu si fican ay ugu socotaa laga yaaba asxaabtiisa iyo bahdiisa ula sheekaysanayo salaadaasoo habda dhanka qoraxdaasoo habda dhanka fiirin xataa idaa kaanat bayna qarnay shaytaan markay qoraxdu fallaarya yeelato oo israariciso oo ay dhulka sii gelayso markaasuu intay istaago qaama fa naqarahaa arbacan laa yadkurullaaha fiiha ilaa qaliila afar ragcadood oo si digaag biicabahya dhagdhagdhagdhag u ka siiyey buu inta tukado buusan xataa aad ilaahay uga xusaynbu tilka salaatulmunaafiq marka wakaa salaadda munaafiq xasilooni ma leh lama ilaaliyo jamaaco laguma fiiriyo munaafiqa marka xaggii cibaadaadkii khaaska aha iyo salaaddiina saasu ku yaha mucaamalaadkii dadka dhex marayay marka loo fiiriyana sidaan ayuu noqday oo qaabkaanu dadka ula dhaqmaya marka nifaaqu camal fiican ma ah xadiidku wuxuu sheegay waidaa khaasama fajara fujuurku muxuu noqonayaa fujuurku laba qaab ayuu ka imaanaya qodobka koobaad waxa weye uu ka imaanayo an yadaciya maa laysa lahu wuxuusan xaq u lahayn buu sheeganaya looyar buu u qabsan maxkamaduhu tegahayaa maantao dhan buu doodahayaa indhuhu caddaynahayaa wuxuusan xaq u lahayn buuna raadinaya waidaa khaasama fajar wax uusan xaq u lahayn inuu raadiyo waxaa labaadoo soo gelaya wa idaa khaasama fajara an yunkira maa yajibu calayh wixii xuquuqoo lagu lahaa inuu inkiro oo yidhahdo wax laygu leeyahay male kitaab qur-aanuu marin markhaatiyaal buu samaysan waraaqo iyo balaayo iyo sabarlogooyin aan jirin buu la imaanahayaa marka waxaa laga yaabaa wixii ku waajibay oo xuquuq ahaana inuu inkiroo diido oo loo yarro ka qabsado wax uusan lahaynna isagu uu raadiyo waidaa khaasama fajar haddaad doodaysid qur-aankeennu waa ina baray qaabka loo doodo wajaadilhum bilatii hiya axsan ha wanaagsanaato doodaadu can cabdilaahi bni camar bni lcaasin radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu arbacun afar waxyaalood man ruuxa kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa kaana ruuxaasi wuxuu noqon munaafiqan ruux urka gaal oo laba afla ah xataa yadaca ilaa uu ka tago haa khisaashaas ayada ah, ah kuna munaafiqan khaalisan munaafiq khaalisuu noqonayaa waman ruuxa kaanat ay ahaato fiihi dhexdiisa khaslatun hal gabal oo minhunna afartaa ka mid ah kaanad fiihi dhexdiisa waxaa ahaanaya khaslatun hal gabal oo min annifaaqi nifaaqa ka mid ah xataa yadaca ilaa uu ka tago haa khasladaas idaa goortii tumina la aamino naf baa lagu aaminay maal baa lagu aaminay hadal siraha lagu aamino qof baa wuxuu ku yidhi waxaan ii qari wax un baa lagugu aaminay khaana wuu khayaanaya sirtii buu faafin xoolihii buu khayaanin wadeecadii iyo ammaanadii buu khiyaanaya wa idaa goortii xaddaa uu sheekeeyana kadaba been buu sheegaya waxyaalaha khiyaanada ammaanada waxaa ka mid ah iyo asraarta la faafiyo qof baa inta kuu yimid kuu sheekeeyey suu kugu sheekeynayo dhinacyada iska fiiriye wuxuu nebigu sheegay dhinacyo iska fiirintaasu qofkuu dhinacyada iska fiirinaya hadalkaa uu meeshaa kugu sheegaya waa ammaano sabab wuxuu dhinacyada u fiirinayaa cidaan adiga ahayn inaysan maqal waa ogaatid marka ad u ilaalisa hadalkiisa soomaalidu waxay ku itixaaman yihiin qof baa qof wax ku siraysanaya markaasuu isla markiiba inta la ordo mid kale u sheegayo lahay la soco waa siri ah, kiina intuu sii tago wuxuu leeyahay la soco waa siri maanta dhan la socoay soconaysa tagtayba la soco la soco la soco afkeennu waa isu ammaan yayna ina dhaafin sidaasay ku soconaysaa marka magaalada iska dhex maraysaa hawshii lama raba arrinkaas wixii ammaana waa ammaano anas ibnu maalig baa nebigu hadal u sheega markaasaa hooyadii ku tiri nebigu muxuu kuu sheegay haddaayt waatuu kula hadlayey sir waa sir wuxuu nebigu ii sheegay waa sir hooyadiibu ku leeyihi dhulka islama dhicino mayse odhan anugu waxayga qarsaday coqobadaydaad qabtaa laakiin waxay ku tiraa mahadsanta sidaasaan kugu oytiri hooyo ugu ducayse marba haddii nebi moxamed sirtiisa aad u ilaalinaysid waxa wey waa u ducays saasaa la rabaa marka ilmaha lagu tarbiyayo aduguna aad qaadati waidaa goorta xadaa uu sheekeynayana kadaba been buu sheega qofka muslimkaahi waxaa la rabaa inuu noqdo qof saadiq ah hadalka uu sheegayo ficilka uu samaynayo xiriirka ilaahay uula leeyahay cibaadooyinkiisa mucaamalaadka iyo dhaqanka dadka dhex maraya kulligii inuu sidqi ku saleeyo beenna aysan dhaqan u noqon baa la rabaa waidaa goorta caahadda uu ballamana qadara ballankii ayuu ka baxaya wakhti buu qabsan wakhti baa lagu ballamin saacad baa lagu ballamin waxaa laga yaabaa ballankii ma ilaalinayo innaga hadda waxaa lainagu qufula waxa layaha ballan afrikaan wax noo dhigay iyo meelay inagu qoran tahay midna lama yaqaan waa laynagu qufilay waana qayibno waa qaadana khalaas shirki goormaa la imaan aroosyada samida laili islii wakhti baa dadka loo qabanahaya laba saacoo dadkii meesha lagu haynahaya ayagoo rafaaday oo silcay bay meesha ka tegahayaan shir iyo miitin baa la qabsanahayaa dadka waraaqaha loo qaybinaya wakhtiga ku qoran wakhti aan ahayn baa la rabaa in la bilaabo sabab dadkao dhan waa caadi waxay ogyihin waqtiga in laga soo daahayo qof qof ku kalsoon ma leh ah, shan saac baa shirku inoo furanhaya buu leeyahay laakiin dadka saddex saac ballane kii warqadda qoray waa waxbuu khayaanahaya kuwa la ballamiyana waxbay khayaanahaya saddex saac baa qoran asna shan saac buu imaan kana shan saac buu rabaa inuu dadkii ballamiyo saddex saac buu qoranahaya wixii dhan baa marka waxay noqdeen wax khaldan khariban waa dhaqan loo baahan yahay in la daaweeyo qofku wakhtigu kuwa qabtay u imow haddaad weyda ha haddaad doonta isaga tag waa ku macsuumay waa ku martiqaaday waa kuu yeelay wakhtigaadii ballabasa waa imid adaa shaqadeed ka gabaydheh haddii dadku sidaa ballanka u ilaalin lahaayeen waxaan isleeyahay waxaan la qaayo ballan afrikaanka waa laga buskoon lah ayib waidaa goorta khaasama uu doodayana fajara faajirnimuu samaynayaayo waa xadgudbayaa alxadiiu saadis cashar xadiidka lix iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi aayatulmunaafiqi qofka munaafiq ah oo uurkagaalka calaamadiisu halaatun saddex weeyaan idaa goorta xadatha uu sheekaynayo kadaba wuu been sheega weligaa iska ilaali beenta dhaqan ma aha fiican in lagugu barto oo lagugu ogaado oo ilaahay qalbiga quluubta dadka uu kuu geliyo inaad beenlow tahay inay aaminaan oo lagu yidhaha kalaan dharban sheegi maayo hawshaa mushkiladeeda leedahay idaa xadaa kadab wa idaa goorta wacadda uu ballan qaadana akhlafa wuxuu ballan qaaday wuu ka baxayaa wa idaa goortii u'tumina la aaminana khaana khayaano ayuu samaynayaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa weliyey hadaayatu calaamadaha munaafiqa maaqaan kusoo marray kankii ka horreeyey afar calaamadood kanina muxuu sheegay saddex buu sheegay sidee bay ku dhici kartaa saddex iyo afar isdiidi maayaan waxaa dhici karta markii hore nebiga waxyibaa kusoo degaya waxaa loo sheegay saddex calaamadood munaafiqu inuu leeyahay kabacdi baa gadaal looga sheegay inta dambaytan ma isdiidayaan marka markii horena saddex baa loo sheegay kabacdina nebiga waa loo kordhiyey sala allahu calayhi wasalam taasi waa qodob qodobka labaad xadiidkani wuxuu sheegay munaafiqa astaamaha lagu gartaa saddex inay yihiin muxuu saddexdan ugu gaabsaday halkan culummadu way ka hadlaanoo waxay leeyihiin qofka saddexdaana waxay asal u yihiin wax allaala waxa qofka munaafiqa ka yimaado acmaal ah saddexdaanaa gundhigu ah aasaaska saddexdaana u ah sabab dayaanad dayaanatan qofku wuxuu u sameeyo ama diindaraha u sameeya afcaasha dadka ka soo fushiya aqwaashooda iyo waxaa tasarufaadkooda ah saddex qaybood bay u qaybsamaan horeyna waa usoo sheegnaa alqowlu walficlu waanniyatu wax lagu hadlo iyo wax la niyeysto iyo wax ficil ahaan xubnaha looga sameeyo wax allaala waxa aan samaynaa intaasay u qaybsamaan haddii wax ilaah lagu raaligelinaya ay tahay iyo wax macaasiya hadday tahayba waxa la sameeyaa un saddexdaa kama baxsana saddexaasaa asaasu ah xadiidkaani marka wuxuu ku tusinayaa qofka munaafiqa loo yaqaanaa saddexdaa midna inuusan u badbaadin munaafiqa qowl uma badbaadin niyaduna uma hagaagsana carabkuna uma hagaagsana maxaa ku tusinaya waxaa ku tusinaya inuu ficilkiisu yahay ficil qariban niyadiisu inay qariban tahay ficilkiisuna qariban yahay midba waxbaa ku tusinaya xaggee laga qaadan meeshan maalan waxaa ku qoran idaa xadada kadab haddii uu sheekaynayo been buu sheegaya halkaa marka nebigu wuxuu bara xagga qowlka munaafiqa fasaad inuu kaga jiro qowlkiisu yahay qowl khariban idaa xadaa kadab waa kow wuxuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalama ficilkiisu inuu yahay ficil khariban oo aan ficilku u badbaadin wayda tumina khaana haddii la aaminana wixii lagu aaminay cagsigeed buu samaynayaa oo samaynaya ficilkiisu ficil saxa marka ma ah niyadiisa ka waran niyadiisu inay khariban tahayna waxaa ku tusinaya alkhulfu khulfu waa maxay waidaa wacada akhlafa ballan buu kuu qaadayaa wuxuuna sii niyeysan yahaa inuu kaaga baxo ballankaas wakhtigee ballan ah hal saac qorshihiisa waxa weeye iyo niyadiisu hal saac maaha inuusan kuuba imaanba marka munaafiqa niyadna uma badbaadin carabna uma badbaadin acmaal jawaarixda laga sameeyana uma badbaadin waxaan u baahannahay marka inaan miisaan isa saarno aynaga aqwaasheenna iyo acmaasha xubnaha jawaarixda aan ka samayno iyo niyaadka aan niyeysanahayo ma sida kuwaa laga deeriyo munaafiqiinta ah mise wax dhowrsoonoo fiican baynu haynaa haddaynu fiican nahay waa inaan ilahay ku mahadino in horay usii soconno hadday wax inaga khaldan yihiin sifo munaafaqnima wax lagu orda maahane inaan cilaajkeeda iyo daawadeeda raadinno weeyaan ooaan waxaan faraha ka qaadno faraha kala baxno can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu ana anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi aayatu lmunaafiqi qofka uurkagaalka ah calaamadiisu talaatun saddex weeyaan idaa goorta xadada uu sheekeeyo kadaba been buu sheegayaa wa idaa goorta wacadda uu ballan qaadana akhlafa wuu ka baxayaa ballankii wa idaa goorta u'tumina la aaminana khaana wuu khayaanayaa wuxuu lagu aaminay rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu saabic cashar xadiidka toddobiyo tobnaad can ibni mascuudin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama calaykum waxaad laasimtaan bisidqi runta beentii in laga soo digo calaamad munaafiq inay tahay soomaynaan soo qaadan runtii baa nebigu ina leeyahay laasima fa ina sidqa runtu yahdii dadka wuxuu ku hagaa ilalbiri samafalka iyo wanaagga wa ina albira wanaagguna yahdii wuxuu dadka ku hanuuniyaa ilaljannati jannada alle wamaa yasaalu ka zuuli maayu alrajulu qofku rajul baa la sheegay dumarkiina waa la mid yasduqu inuu run sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalayo asidqa runta xataa yuktaba ilaa la qoro cindaallaahi ilaahay agtiisa ilaa lagaga qoro sidiiqan run badane magacaasa ilaahay agtiisa lagugu bixinaya wa iyaakum idinkayo waxaan idiin kala digayaa walkadiba beenta iska jira beenta fa inna alkadiba beentu yahdii dadka wuxuu ku hanuuniyaa ila alfujuuri faajirnimo wa ina alfujuura faajirnimaduna yahdii dadka wuxuu ku hanuuniyaa ilannaari naarta wamaa yasaalu ka zuuli maayu alrajulu ninkuu yakdibu inuu been sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalaya alkadiba beenta xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa kadaaban beenu hawaas been badana rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey xadiidkaa nebigu wuxuu inoo sheegay calaykum bisidqi waana la hadlayaa nebigu qof walba waxaad ogaataa nebigu xadiiskan adugu kula hadlaya bidaatika adugu kula hadlaya runta ogaado laazima ah, runta ogaada oo laazima runi dhammaatayaan been lagaa badin rag baa ku ballamay ah, waa isla sii ballamay baashan runi waa ka dhammaataye hebelow yaan been lagaa badin dhaqan xun wey dhaqankaaso dhaqan fiican ma sharaf bay laakiin dadka qaar u qabaan run maxaa la yidhaahdaa culammada qaar baa waxay leeyiin runta waxaa weeye mudaabaqatu lkhabari lilwaaqic warka aa sheegaysid waaqicu waa inay iswaafaqaan ha waaqicah qof baad la ballantay wuxuu ku yidhi xaggee joogtaa waxaa jira masaajidka hidaayaan ku jira sigiiskaadna dhex fadhida warka aa sheegaysidoo sigiiskaan dhex fadhiyaa iyo ninka hidaaye kaa raadinaya ma iswaafaqsan yihiin waaqica iyo warkaagu waa kala fogyihiin yihiin marka marka mudaabaqatulkhabari warkii aa sheegaysaoo mudaabaqeeyooo waafaqa waaqica kaasaa run loo yaqaanaa qofka insaanka ahoo bani aadamkaana inuu ka run sheego qowlkiisa wuxuu ku hadlayo camalka uu samaynayana uu ka run sheegoo daacadnimo iyo si hufan u sameeyo ictiqaadka iyo wuxuu aaminsan yahayna uu ka run sheego oo si wanaagsan iyo caqiide nadiifa ah uu la yimaado niyadiisi iyo qasad ka hagaajiyo shay matluuboo laga maarmaana weeyaan calaykum bisidqi war runta laasimow ogaada bani aadamku waa dad iska baahan oo horey aan usoo sheegno faqri daatiga qabaan wuxuu jecel yahay haddii shaqo loo diro la yidhaha waxaan qabo wuxuu ka faa'iidayana in loo raaciyo calaykum bisidqi war runta laazimaa layidhi waxaa laga yaaba inu is yihahda maxaan ka faaidaya maxaa igu jira horta aan run sheegee maxaan ka faa'iidayaa waxaa la yidhi fa ina asidqa yahdii ila albiri runtu way ku kaxaynaysaa way ku hagaysaa yahdii hidaaye maxaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin culimmadu hidaaye waxaa la yidhahdaa addalaalatu almuusilatu ila almaluub waa tusin wixii aad raadinaysay wixii ku tusinaya waxa loo yaqaanaa hidaaya marka maxaad raadinaysaa liibaan adduunyo maxaad raadinaysaa liibaan aakharo adduunyadaana nicmaad rabtaa aakharana filjanna soo ma rabtid runtaa waxay kugu hanuuninaysaa albiru biri laftirkiisa maxaa la yidhahdaa waa yahay leanna xadiidku wuxuu sheegay yahdii ila albiri ba'da waa la hoos dhigayaa asalka biriguna waxa weeye altawasucu fii ficli lkhayraat shayga khayraadka ah samayntiisa qofku inuu waasicnimo ku sameeyo si ballaaran u sameeyo waana ismi iyo magac albiru jaamicuhoo kulminaya wax allaala waxa khayro iyo wanaagoo dhan waxaa culimmada qaarkoodna ku idlaaqaan camalka khaaliska ahoo ilaahay dartii loo sameeyo marka runtu way ku kaxaynaysaayo biri iyo khayr iyo wanaag bay kuu hogaaminaysaa wa ina albira yahdii ila aljanna baarinimadan iyo wanaaggaanuna jannaday ku geynaysaa qof aan caawa janno rabin laba xataa gaalow jannay rabaan bal ayagaaba waxay hayn jannada annaga iska leh lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara bay ku hayaan labadaa qoys baa jannada u xirxirantay leeyihi qof walbu adduunkan jooga marka jannuu rabaa jannada maxaa lagu gaaraa assidqu runtaa lagu gaaraa jannada wuxuu nabigeenu sheegayaa sala allahu calayhi wasalama ninku ka zuuli maayo inuu run sheegayo oo runta ka dadaalayo ku dadaalayo hadday noqoto hadalka hadday noqoto shaqadu qabanayo hadday noqoto wuxuu aaminsan yahay iyo niyadiisa saddexdaasba inuu ku dadaalaya ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa magaca looga bixiyo magacaasu muxuu noqonayaa saadiq ma aha saadiq runlow ma aha mubaalaqo ayuu mutaysanayaayo sidiiqa sidiiqa waa maxay ficiila waa runbadane badane ilaahay agtiisa magacaasaa kuu yaalla inaad aad u run tahay laakiin haddaadan sidaa samaynin oo aadan runta ku dadaalin oo aadan runta samaynin magac kalaa lagu bixinahaya magac kale muxuu yahay nebigu wuxuu inooga digay iyaakum waalkadiba war beenta iska ilaaliya dhaqan fiican ma aha beentu qofka way hanuuninaysaa xaggee bay ku hanuunaysaa alfujuur ila alfujuur faajirnimada haddaayta waxaan ku soo sheegnay waidaa khaasama fajara qofku wixii ku waajibayna inuu inkiro wuxuusan xaq u lahaynna uu raadiyo waa qeyb faajirnimada ka mid a soo ma xasuuta in haddayta soo sheegnay waxay kaloo culimmada leeyihiin asalka kelmadda marka la firiyo alfujuur waa shaqiga iyo jeexidda shayga meel in la jeexa ah asalka sidaas weeyaan waana maxay satru dayaana diintaada asturkii kuu saarnaa iyo daahii aad ku xishoonaysay oo ku qaymaysnayd daahaas inaad iska qaadid qof walbo intaa ka mid mida wuxuu leeyahay muru'o anshax buu leeyahay xishood buu leeyahay qaymo iyo sharaf iyo maamuus buu leeyahay maamuuskii iyo sharaftii diintaanu ku siisay inaad iska tuurto iska xayuubisid faajirnimada asalka kelmaddu taasay noqonaysa waxaa kaloo lagu idlaaqaa almaylu ila alfasaad inuu qofku xagga fasaadka iyo xumaha u leeco oo u bayrana waa la yidhaahdaa iyo macaasida qofka wax kasta oo shar iyo xumaata wixii ugu yeeraya faajirnimaa la yidhaahdaa faajirnimadaasay marka beentu kugu hanuuninaysaa kabacdi maxaa imaanaya wuxuu nebigu sheegay qofku ka zuuli maayo inuu beenta ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa loogu qoro kadaaban inuu yahay kadaab bal waxaad suuraysataa marka ilaahay agtiisa magaca hadduu maanta kaaga qoran kadaab inaad tahay qalin baa lagu dugay kadaab kadaab marka waa maxay beenlow ma ah waa been badane waa waa xad qofkaas mar ma aha laba ma aha saddex ma aha waxaadna hore milicsataa xadiidkii horeeto munaafaqa waxaa tilmaamihiisa ka mid ahaa waidaa xadaa kadaba hadduu sheekaynayo been buu sheegaya xadiidkani wuxuu sheegay xataa yuktaba cind allaahi ilaa ilaahay agtiisa lagaga qoro labada jeer laba jeer buu soo noqda kitaabadan waa maxay waxay culimmadu leeyihiin sida xaafid ibnu xajar iyo ishaarayaan kitaabadaasu waxaa weeye kitaabadaasu waxaa weeye alxukmu calayhi bidaalik magacaasaa lagu xukumayaa inuu yahay kadaab waa lagu xukumay kow xukumka iyo shaabadaasaa ku dhegsan labo waxaa soo hoosgelaya wa idhaaruhu lilmakhluuqiina min almala'i alaclaa makhluuqa sare oo malaa'igta ahoo sharafta lehna waxaa lagu tusinayaa oo ilaahay uu ku dareensiinayaa been badana inaad tahay malaa'igtuna waa kaa warhayaan waana kugu shaabadaysan yahay magacu malaa'igtuna waa kaa warhayaan waa labo saddex wa ilqaa'u daalika fii quluubi ahli اlardi makhluuqii dhulka kula joogayna quluubtooda ilaahay wuxuu gelinayaa kalaan runa inaadan aqoon oo been badana tahay maqa qodob weeye saddex qodob yaa ku soo celinaya haye haye kii aan soo dhaafaad igu celisa xaaji khayr allah ku siiye inuu qofkaani been badan yahay horta waa lagu shaabadaynayaa xataa yuktaba hebel waa been badanaa lagu shaabadaynaya kow aye malaa'igtana waxaa loo sheegayaa inuu been badana yahay waa labo dadkuna waa ogaanayaan inuu beenlow yahay jazaak allahu kher waa sax kan ka horreeyana waa la mid xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqan soo ma aha ilaahay agtiisa waxaa lagaga shaabadaynayaa sidiiq inuu yahay runbadana ah malaa'igtana waxaa loo sheegayaa sidaasoo ah sidiiq iyo ruuxaana la socda runbadana ah makhluuqa iyo bulshada uu la nool yahayna ilaahay quluubtooda wuxuu gelinayaa inuusan qofkaasi beenlow ahayn oo runlow yahay saadiq ah waa inuu kala doorto saddexdaa marka ismana dhowaa aad bay u kala fog yihiin wax hataa la siista ma aha marka qof walba asagaa naftiisa garanaya maslaxadeeda can ibni mascuudin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama calaykum waxaad laasimtaan bisidqi runta laasima hadday noqoto xagga qowlka iyo ficilka iyo ictiqaadka intaba fa inna sidqa runtu yahdii wuxuu dadka ku hanuuninayaa ila ilalbiri wanaagga wa ina albira wanaagguna yahdii wuxuu dadka ku hanuuniyaa ila aljannati jannada wamaa yazaalu ka zuuli maayo alrajulu ninkuu yasduqu inuu run sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalayaa asidqa runta xataa yuktaba ilaa la qoro allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan runbadane runtiibaa soo noqnoqotay soo noqnoqotay runbadana lagu qorayaa waiyaakum waxaan idinka idiin kala digayaa walkadiba beenta waiyaakum idinkiiyo waxaan idiin kala digayaa walkadiba beenta fa ina alkadiba beentu yahdii dadka wuxuu ku hagaa oo u horseedaa ilalfujuuri faajirnimo iyo xumafalid wa ina alfujuura faajirnimaduna yahdii wuxuu dadka ku hagaa oo u horkacaa ila naari naarta wamaa yasaalu ka zuuli maaya alrajulu ninku yakdibu inuu been sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalayo alkadiba been xataa yuktaba ilaa la qoro oo lagu shaabadeeyo cinda allaahi ilaahay agtiisa kadaaban been badane rawaahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu thaamin cashar xadiidka siddeed iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama tajiduuna waxaad ogaanaysaan annaasa dadka waxaad ku ogaanaysaan macaadina inay yihiin usul khiyaaruhum kii ugu fiicnaa filjaahiliyati wakhtigii jaahiliga islaamka ka horreeyey ayaa khiyaaruhum kuwa ugu wanaagsan ah fil islaami islaamka dhexdiisa idaa faqihuu diinta hadday fahmaan way bannaan tahay qaafka in la kasriyo waxaa kaloo bannaan idaa faquhuu diinta hadday fahmaan oo la damiyo wa tajiduuna waxaad ogaanaysaan khayrannaasi dadka kuwa ugu khayr badan inay yihiin fii haadaa kan asha'ni ee arrinka ah sha'nigee al imaaratu waa madaxtinimada laga wadaa xilka iyo madaxtinimadoo la qabta dadka waxaa ugu fiican ashaddahum kan ugu darnaansho badan lahu asaga karaahiyatan xagga nicaybka wa tajiduuna waad ogaanaysaan shara naasi dadka kuwa ugu xumaato badan inay yihiin dal wajhayni qofka laba wajiilaha ah alladii kaasoo ya'ti uula tegaya haa-ulaa'i kuwaan biwajhin weji wa haa-ulaa'i kuwaana biwajhin weji uula tegaya rawaahu bukhaariyu wa muslim xadiidkani wuxuu sheegay waxbaan ka booda xadiidkani wuxuu sheegay dadku inay yihiin macaadin macaadintu maxay tahay macdanta waxaa la yidhaahdaa oo culimmadu ku macnayeen macaadin waa usuul mukhtalifa ah. dadkan waxay ka soo jeedaan usuul iskhilaafsan abtiriska meeshay ka soo jeedaan meeshay salka la gelayaan macdantana asalkeedaba waxaa la yidhahdaa ay culimmadu ku sheegaan ashayu lmustaqiru fi lardi waa shayga dhulka ku dul sugan bay yidhahdaan culummadu macdanta dhulku ku dul sugan yahay filardi dhulka dhexdiisa shayga ku dul sugan kaasaa macdan loo yaqaana dhulka ku dhex jira shaygii dhulka ku dhex jirayoo macdanta ahaa mar wuxuu noqonayaa shay fiicanoo macdan fiican baa ka soo baxaysa marna waxaan fiicnaynoo xunbaa ka soo baxaysa dadkuna waa sidaasoo kaleeto qofbaa waxaa laga yaabaa dad xun inuu dhalo midbaa waxaa laga yaabaa weligiiba dad khayrqabayaal inaan lagu aqoon mid baa waxaa laga yaabaa inuu asal ka soo jeeda dad ahludiin ahoo wanaagsan oo sharaf iyo karaamo lagu yaqaanayoo sumcad leh sida dhulka macdanta ku aasan bay u kala duwan tahay xagga awoodda iyo qualitiga iyo waxtarka ah sidaasoo kale dadka usuushooduna waxa weeyaan u kala duwan tahay taasi waa qodob qodobka labaad xadiidku wuxuu sheegay dadkaas ayagaa khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhuu waqtigii jaahiliga ee islaamka ka horreeyey dadkoodii wanaagsana ee bulshadu wanaagga dhexe bulshada dhexdeeda wanaagga ku caanbaxay hadday islaamaanna ayagaa ka fiican kuwii aan sidaa ahayn laakiin waa hadday diinta fahmaan halkaasay culimmadu waxay yidhaahdeen waxay halkaasi ku tusinaysaa sharafta qofka oo helo oo xagga islaamka dhexdiisa a ma dhammaystirmayso ilaa diinta ilahay inuu fahmo maahan khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum filislaami lama odhan laakiin maxaa daba yaalla idaa faqihuu hadday diinta fahmaan mar hadduu diintu fahamkeedu kaa khaldamo oo aadan diinta ilaahay fahansanayn oo xaggaa dhibaata kaa soo wajahdo nasabkayga iyo usuul wanaagsan baan ka soo jeedaa waxba kuu tari mayso ayib xaafid ibnu xajar xadiidkan markuu sharxayay wuxuu u qeybiye dadka marka la fiiriyo khiyaaruhum filjaahiliyati iyo khiyaaruhum filislaam iyo say ka imaanayaan iyo fiqiga diinta afar qaybood buu u qaybiyey qayb walbana waxay leedahaa wax ka soo horjeeda oo cagsi ku ah tusaale ahaan wuxuu yidhi waxaa dadku qaybahooda soo gelaya qof adduunkan intuusan islaamin ee jaahiliga uu ahaa qof shariif ahoo magac fiican bulshadii uu ku dhex noolaa ku dhex leh kow haddana wuu islaamay labo haddana diintii buu fahmay saddex waa kan xadiisku ka hadlaya soo maa bulshadii horeeto uu gaaladahay ku dhex jiray sharaf buu ku lahaa wuu islaamay diintiina waa fahmay khiyaaruhum baa lagu sheegay kaa asagaa maxaa muqaabil u noqon karoo ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda wakhtigii jaahiliga la joogay oo miyiga la joogay oo diin la garanaynin qof bulshada dhexdeedaba mashruuf laga fiican yahay ahaa bulshadii u ku dhex noolaa waa laga fiicnaa kow mana islaamin oo diinta ilaahay ma qaadan labo wax uu fahmayo diinana ma leh waa kii cagsiga kiiba ka soo horjeeda bulshada dhexdeeda magac kuma lahayn wax ma fahmin mana islaamin hal xabbaa kaa laga soo qaada kan labaad waxaa weeye bulshadii uu ku dhex noolaayo jaahiliga ahaa dhexdeeda sharaf buu ku lahaa haddana wuu islaamay laakiin diinta ma fahmin laa ilaaha ila allah uu iska taagan yahay uu iska wardinahayaa laakiin fahan diineed ma leh bulshada dhexdeeda magac buu ku lahaa waana islaamay fahan ma leh kaa asagaa waxaa ka soo horjeeda wakhtigii jaahiliga la joogay mid laga fiicnaa xagga bulshada dhexdeeda o aan sharaf ku lahayn kow waa laga fiicnaa wakhtigaas jaahiliga waa midda labaadee ma islaamin diin ilaahina ma fahmin kii horuu ka liitaa mana islaamin diinna ma fahmin bulshada dhexdeedana magac kuma lahayn ayib kaasaa ka soo horjeeda kan saddexaad waxaa weeye markuu jaahiliga ahaa wuxuu ahaa ruux sharaf leh mana islaamin diin ilaahina ma fahmin mana islaamin diinna ma fahmin bulshada dhexdeedana sharafu ku lahaa waagii horeeto waxba uma tari doonta hati waxaa ka soo horjeeda oo kaa cagsigiis ah mid laga sharaf badnaa wakhtigii jaahiliga waa laga sharaf badnaa laakiin wuu islaamay haddana diinta ilaahay buu fahmay waxaa afraadoo ugu dambeeya shariif buu ahaa filjaahiliyati wuu fiicnaa ma islaamin diintiina ma fahmin cagsigiis baa ka soo horjeedaoo laga fiican yahay oo islaamay laakiin diintii aan fahmin aqsaamta afartaa markuu sheegay buu wuxuu yidhi say u kala sarreeyaan waxaa weeye waxaa ugu horreeyo ugu munaasabsan qofkii jaahiliga ahaa wakhtigii hore kabacdina islaamay diinta ilaahayna fahmay waxaa ku xiga qofkii laga roonaa magac ahaan haddana islaamay haddana diintii fahmay waa fiican yihiin labadaasba waxaa soo xiga qofkii magac iyo maamuus ku lahaa bulshada dhexdeeda haddana islaamay laakiin aan diinta fahmin waxaa ugu dambeeya qof laga fiicnaa bulshada dhexdeeda markuu jaahiliga ahaa waa laga fiicnaa haddana waa islaamay diintana ma fahmin amaa hadduusan islaamin inuu diin fahmo iyo inuu magac leeyahay iyo inuu maamuus leeyahay iyo inay dadku ixtiraamaan midna wax u tari mayso hal xab u faa'iidayn mayso xadiidku wuxuu ku gebagabeeyey qofkii adduunkan laba weji ku leh inuu yahay dadka dadka ugu sharka badan maxaa laga wadaa habeen danbaan caddaynaynaa insha allahu tacala wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi